ansixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen axad ah oo isniin soo gelayso taariikhdana ay ku beegan tahay kowdah bisha tobanaad laba kun qodobada barnaamijkeena xog waraysi caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona al-shabaab ayaa dagaal waxa uu logala jiraa qeybo kamid a ah gobolada dalka soomaaliya sidaasay tahana magaalada muqdisho qeybo kamid ah gobolada dalka waxaa ka dhacaya qaraxyo ay fulinayaan haddaba sababtu maxay tahay wax kasta oo dekada ka dega waa in la ogyahay waxa ay yihiin in la ogyahay midda kaleeto ammonium nitridka hadda aan sheegaya qaraxyada ay ka sameeyaan adduunyada sharciya ayay ka samaystay waa qabiir dhinaca amniga oo nala falanqeyn doona waxyaabaha kasoo dega dekeda qaarkood laga sameeyo waxyaabaha qarxa oo aan dowladda federaalk soomaaliya u kontroleen barnaamijka ayaad falanqeyntaasi ku dhegeysan doontaan sidoo kale qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona bulshada soomaaliyeed ay ku dhex milan yihiin waxaa suurtagala inay dadka la dagaalamayo la rabaa inay la dagaalaman hormuudkul noqdaan ay ku dhex ciidanka dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa dowladda waxaay howlgal ka sameeyeen qeybo ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe balse al-shabaab ayaa weli ku dhuumaalaysanaya qeybo ka mid ah dhinacaasi yahuudka waxayna sheegeen in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalkaasi saraakiishaas ayaa nala hadlay caawa qodobada sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka gobolka banaadir oo sheegay inay u diyaargaroobeen duufaanta sidoo kale roobabka kusoo wajahan qeybo ka mid ah soomaaliya islamarkaana ay kormeer ay kusu sameeyeen maanta qeybo ka mid ah meelaha biyo fariisidka caasimada muqdisho dowladda dalka kenya waxay sheegtay in gudaha soomaaliya ay kula dagaalami doonto cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh nabadbawanagiyonaxariis gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay waa hagaagka dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan ayna ku bilowno barnaamijkan xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay gobolada dalka soomaaliya ka wadaa dagaal ka dhan ah al-shabaab dagaalkaas ayaa xoogiisa maalmihii u dambeeyey wuxuu ka soconayay gobolka waa gobolada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kaletaba hirshabeelle hadaba iyadoo sidaas ay tahay magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya qaraxyo iyo sidoo kaleetaba weeraro dhinaca madaafiicda ah kuwaas oo ay mas-uuliyadoodana sheegtaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba arrimahaasi oo dhan maxay salka ku hayaan maxay tahay waxyaabaha looga baahan yahay dowladda federaalk soomaaliya in ay sugto ammaanka caasimada magaalada muqdisho arrimahaasi ayaan wax ka weydiiyey kornel cabdulaahi macow oo ka mid ah qabiir dhinaca ammaanka ah sidoo kalena xilligan ku sugan dalka dibadiisa eh, horta dhegeystayaasha kulmiya waa salaamaya iyo shacabka soomaaliyeed iyo adigaba meel kastoo aad joogtiin waxaa la raadinaya waxa waaye nabadgelyadii luntay waaye nabadgelyadii soddon iyo saddexda sano luntay oo shacabka soomaaliyeed ka luntay waaye waxaa la raadinaya marka nabadgelyadaasi waxaa la rabaa si maaragtay mas-uuliyad wadareede in loo wada raadiyo maa in guryaha ee maaragtay ay ku dhuumaalaysanaayo dadka ay ogyihiin haddana aysan sheegaynin kuwaasi waa kuwa dili lahay waay marka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda haddii ciidamada amniga karaankooda inta uu yahay ay dadaaleen ciidanka waxa u baahan yahay information iyo xog oo maaragtay shacabka uu ka helo marka waxaa laga maarmaane maxaa nabadgelyadaas luntay waxaan u bixiyey nabadgelyada ka luntay shacabka soomaaliyeed waxaan u bixiyey magaca loo bixin karaa nabadgelyada ka luntay hooyada nabadgelyada ka luntay muxua waalidka nabadgelyada ka luntay ganacsatada nabadgelyada ka luntay horumarkii dalka uu gaari lahaa oo asaagiisa uu ku raaci lahay nabadgelyadii luntay oo soomaaliya ay gaartay inay xuduudadeeda ay difaacan weyso nabadgelyadaasi waxaa la rabaa marka inay shacabka o dhan ay raadiyaan oo hay-adaha amniga iyo iyo nabad sugidda ee informathona ay siiyaan midda kaleeto sideed iyo tobanka degmo gudoomiyaasha joogaan sidii aan beri aan ogaa inay wax iska bedeleen ma ogo maba deganaba muxuu ahay degmooyinka ay maaragtay ay guddoomiyaha ay ka yihiin kuwa waaxid kama degan waaxda oo guddoomiyaha uu ka yahay informationkii iyo isku xirkii shacabka soomaaliyeed ay muxuu ahay ay samayn lahaayeen deegaanadaas ay samayn lahayn ayaa meesha ka maqan waa nabadgelyadii luntay oo maalin kasta hooyada ka oysiinayso waa nabadgelyada luntay oo maalin kasta aabbaha iyo hooyada ay ku gablamayaan waa nabadgelyada luntay oo hooryaan iyo dad indhala qaraxyada laga dhaxlay oo meesha jiifta marka mas-uuliyaddaasi waxaa loo baahan yahay dadka oo dhan inay u istaagaan cadowgan ka soo baxsanayo furmaha dagaalka ee looga adkaaday oo baqdinta ku soo gala magaalada muqdisho inay dib isu abaabulaan waxa waaye intaasoo malyan oo magaalada degan ayaa mas-uuliyaddeeda qaadayso nabadgelyadii luntay waa waxa la raadinayo waa nabadgelyadii luntay waxaa madaxweynaha oo laba bilood oo u fadhiyo dhuusamareeb oo keligii uu raadinayo dadka soomaaliyeed waxaa loo baahanyaa dhammaan inta muxuu aha waddanka gudihiisa ku jirta iyo dibaddaba in muxuu aha la taageero nabadgelyadii luntay sida ay kusoo noqon lahayd waay marka sidee loo sugi karaa eh, nabadgelyadaasi lunta aad sheegayso nabadgelyada lunta waa sidaan sheegay waxaa inay maarata qof kasta oo mas-uuliyadoos ka saaro xaafadaha waa la is yaqaanaa dadka dariska way isyaqaaniin yaa ku soo kordhay yaa maanta yimid xaafadan yaa ka maqnaayo yimid wiilkii baryahan maqnaayo aan la arki jirin waxawaa dadka dadka soomaalida kulligood waxawaaye informationka way wada haayaan qofka markuu maanta uu soo dega xaafadda uu soo dego xaafadda oo dhan way taqaanaa information iyo intelligence gaadirin shacabkaynaaba maxaa u samaysan marka shacabka ayaa la rabaa inuu isxilqaamo oo maaragta xoogahaasi uu gudbiyo dowladda uu gudbiyo iyo hay-adaha amniga waaya markaan fiirino muqdisho oo kale qaraxyo ayaa toddobaadka hadda aynu kasoo gudubna dhacay si gaara ah weliba dad isku soo xiro waxyaabaha qarxa cabsi badan ayaa magaalada ka jirta gobolada dalka sidoo kale markaad fiiriso waxyaabahaasoo dhan maxay kusoo aadayaan ay kula tahay waxa waaye waa nabadgelyadii luntay waa nabadgelyadii luntay oo ayn halaabur aysan wadayn hay-adaha sirdoonka hay-adda sirdoonka waxaa la rabaa inay dad mufakariina ah ay joogaan xaggee nagala haystaa maxaa nagu dhacay xaggee waaye meeshuu cadowga ka imaanayo baaruudda iyo muxuu ahaye t n t da iyo qaraxyada uu nagu weerarayo ma warshado waddanka gudihiisa ku yaalla ayaa lagu sameeyaa xaggee ka soo galaan kimikaalka sharcigiisi ahawey wasaaradda amniga soomaaliya inay maaragtay ay ka baaraan degto sida loo sharciyeen lahay muxua kimikaalka loo sharciyeen lahay ammonium nitrad ayaa soo gala wadanka oo qaraxyada ay ka sameeyaan dekada magaalada muqdisho iyo dekadaha kaleeto oo xeebaha soomaaliya ku teedsan ayay kasoo degaan marka waxa waay sharcigaasi meesha uu ka maqan yahay waxa waay ammonium nitradka dhibaatooyinka uu geystay tii ugu dambaysay oo adduunyadoo dhan ka yaabisa waxay ahayd dekada ku taalla bayruud ku taallo bakhaar lagu xareeyey oo si khaldan ay korontada ay u taabatay ayaa waxa waaye xaafado dhan dumiyey oo muxuu aha ay ku dhinteen dad ka badan boqolaal intaasna ay ku dhaawacmeen waddankayna ma laha sharciga kiimikaalka ma leh marka waxawaa wasaaradda amniga iyo kuwa i maqlaayo iyo nabad sugidda wax badan ayaan sharcigaasi aan ka dooday waa og yahay muxuu ahay taliyaashii aan la soo shaqeeyey waa og yihiin ninka muxuu ahay bashiir goobba waa og yahay inta aan tusaalooyin aan geeyey ammonium netraadka dhibaatada uu geysanayo t n t da dowladihii jiray shirca ayuu lahaa t n t da quantitiga waddanka soo gasho dekadda in lagu xisaabiyo ayaa qofka mas-uuliyaddaas qaadanayo oo isticmaalayo oo dhagaxa ku jibinayo meesha oo dhigaan la ogaay waa lala xisaabtamaya ma laha dad aan darayn lahayn oo aan fikiraynin oo cadowgooda meeshuu ka imaanayo aan khayaanaynin ayaa aanan ogayn iyo khayaanooyinka isticmaalayo ayaa maaragtay adiga amniga ku habsadeen oo kulligood recommendation ku yimaadeen cabdiraxmaan eh, tuyir oo jenaraala ah iyo markhaatiye inta aan intaan ahay kimicalka aan aan qoraallo ka sameeyey bashiir goobbaa iyo markhaatiye waxaa ii markhaatiye sambalolshi kulligood waxa waa qof ku fakaray malaha war waxa ay nagu qarxinayaan cadowgaan intay ka keena marka taas ayaa loo baahan yahay inay hay-adaha amniga ay tallaabo ay ka qaadaan waa arrin aad u xanuun badan maalin kasto ooryaan iyo mid sariir fuulo iyo mid indhabeelo iyo mid gubtay ee maaragtay argagixisada ay sameeyaan adowga meeshuu kaa dilaayana ay dowladda ay ogaan weyso waaya dowladda haddii ay shabaab kula dagaalamayso duurka gudihii magaaladan laga warqabin iyo dekedii waxyaabihii kasoo degayo maxaa dagaalkaasi u soconaa is leedahay wax kasta oo dekada dega waa in la ogyahay waxa ay yihiin in la ogyahay midda kaleet ammonium nitrideka hadda aan sheegaya qaraxyada ay ka sameeyaan adduunyada sharciya ayay ka samaysatay markii xataa waddankan oo maraykanka ah aan joogo shuruuc ayuu leeyahay ammonium nitrideka waxaa lagu qarxiyey baali ayaa loo adeegsaday waxaa lagu qarxiyey muxuu ahay twin towerski oo muxuu ahay oo new york ayaa lagu qarxiyey sharciga ka yaalla waxa waaye beeralayda markay qaataan quatantiga ay qaateen waxa waaye waa registered waa la og yahay markii fasalka uu dhammaado waa loo tagaa supervisorgii waxaa u tagaaya muxuu ahay dad muxuu ahay sahminayo qaabkee u isticmaashay waxaad ka shakiso baqaarkaada ka maqan miyaa jiro waxa waaye meeshan waxaa loo baahanyaa shuruucdii kiimikaalka wax badan waa sheega oo waa sheega oo waa sheega waa ku celceliyey laakiinse dadki waxaabad moodaa inay maaragtay wax kaloo aan la arkaynin oo aan maaragtay amniga aan maaragtay dan aan u ahayn inay ku mashquulsan yihiin fariinta waxa waaye maantay aan ka hadlayo fariinta waxa waaye taliyaha booliiska agaasimaha nabad sugidda wasiirka amniga intaba muxuu ah inay si deg deg ay ah u fariistaan oo sharciga kimicalka la sameeyo u n regulation and rules oo hazard material lagu ilaaliya ayaa jiro hadda fuustooyina in la soo qaado shidaal lagu soo shubay xaafadaha ku yaalin maalin kasta suuqa bakaaraha gubanayo mid kalea gubanayo waxaasoo dhan waxa waaye in aan maarata nidaam aan loo sameeyo samaynin waxyaabaha haalistaa meel lagu xareeyo ee lagu ogyahay oo hay-adaha amniga ay ka warqabaan cidda isticmaalaysa iyo cidda wadanka soo gelaysa waa in la ogyahay kaasi wuxuu ahaa kornel cabdulaahi macow aqoonyahan dhinaca ammaanka ah oo inoogu warramaya barnaamijkeena xog waraysi gafgaf sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan tahay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog horeys aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen qeybo kamida ah gobolka shabeellaha dhexe deegaan ay weliba kusoo yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab howlgalkaas ayay sheegeen in qorshahoodu ahaa inay halkaasi kaga saaraan deegaan ay in muddo ah ay ku dhumaalisanayeen hogaamiyaalka tirsan al-shabaab siday hadalka u dhigeen cabdiweli cabdulaahi waxa uu ka mid yahay hogaanka ciidanka dadka deegaanka ee howlgalka halkaasi ka sameeyay radio kulmi ayuu la soo xiriir wuxuuna inooga waramay howlgalkaas waa mahadsantahay radio kulmiye howlgalada waxaa la sameeyey saaka ilaa iyo haatan oo aan kula hadlaayo waa ay socdaan halka laga sameeyeyna howlgalka la socdaana waa siinka wadiga intoo dhexayda magaalooyinka mahabay maamulkii cali ee gobolka shabeellaha dhexe waaya ujeedada howlgalka muxuu ahaa ujeedada howlgalka waxaa weeye eh, kooxaha khawaariijta ah oo muddo ku dhow eh, shan iyo toban maalmood ku jira kaymo eh, udhexeeya magaalooyinkaas aan kuu soo sheegay meel la ciid ciidka jambilow doglo dagaalamaya oo gulahowda godad dhulka hoostooda ka qotay ee hawdka hoostiisa geedaha hoostooda isla markaana ku jiray eh, intaasna dagaalku waa u ka socday inkastoo maalmo kooban oo gaabis galay dagaalku eh, saaka ayuu si xawliya ku bilowday waa gartay maxaa khasaaraha marka u dhashay wax khasaaraha hadda kulley dhankeena soo gaara ma jiraan eh, nimankaasna waa niman hawd ku jiro kayn ku jiro gudad ku jira marka ugu ugumaanan gelino kolley khasaareintaas leegmaan gaarsiinana ma dhihi karno eh, hase yeeshee howlgalku saasa uu dib u bilowday waana ku kala bixi doonaayo eh, waxaan rajeynaynaa inaan meesha ka saarno waaya maadaama aad tihiin eh, ciidanka deegaanka dagaalkaasi iyo howlgalka aad samaynayseen yaa idinku garab howlgalka aan sameyneynay waxaan ugu galabsiinayo garab ka helayna milatary dowladda soomaaliyeed ilaahay idankiisna hawlgalkii hore oon kaga saarnay khawaarijta deegaanadan ayadaan ugu garab siinaynay iyo diyaaradaha caalamka walaalaha turkiga diyaaradahooda haddaan ayagaana garab siinayo inkastoo hadda diyaaradaha mareykanka inay joogaan la sheegayo haddana dagaalka aninkula ku jirnaa dowladuna garabka ayna siinaysay waana siinaysaa marka howlgalku waktigaas uu soo bilowday hadda markii ay dib usoo noqdeen oo ay kaymihii dib ugu soo noqdeen oo dagaalku sii laba bilowday isbuuc ka hor oo ummaduba ay la wada socotay dagaalada eh, doorta ay dhacayeen iyo khasaarihii waxyaabihii ka dhashay iyo kulubka dhexdiisa inay miinooyin ka faayeen marka ilaa idankiis waxaan rajaynaynaa inay ku guuleysa doono waayahay eh, maxaa is leedahay eh, oo ay kula tahay in al-shabaab laga saari la-yahay howdkaas ay ku jiraan in muddo ah waa mahadsantahay horta ee soomaalidu waa istaqaana shabaab nimanka la yidhaahdo waa niman ay wadaan deegaanada ay kusoo noqonayaan rag u dhasha baa ku jira oo caadaqaatayaal ah marka sidaas bay usoo noqonayaan marka haddana waxaa jira dad shaqadu ay ka socon karin oo hadii ay noqon laheeday in la dardargeliyo dagaalada in cadowga looska dhiciyo bulshada soomaaliyeed ay ku dhex milan yihiin waxaa suurtagala inay dadka la dagaalamayo la rabaa inay la dagaalamaan horimuskuul noqdaan ay ku dhex milan yihiin marka eh, oo qaarkood aysan daacad ka ahayn in dagaal kala galo ee hadda markii aan kaala soo qaaday deegaankan nimanka hadda kusoo duulay dib uga soo noqday keentaas eh, ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladdu waxa ay sameyn kareen oo ciidamada dawladdu ay samay kareen oo ayagu xaq u leeyihiin in ay soo xiraan eh, xadka eh, iisheeg wadigaas doomanka ay kasoo gudbayaan oo ay kasoo fuulayaan mararka qaarkood buundada degmada mahaday bay soo maraayeen marka intaas waxaa aheeday dawladda soomaaliyeed inay ciidankeeda amar ku siisay inay tagaan oo ciidan la geeyo jiinka eh, wabiga oo wax doona eh, halkaasa nagu xirin maadaama dawladu ayagu awoodda ugu badan ee dalka hayso dadka caawislayda aada maqasheen waa dad xoolaaleeya waa dad beeraaleeya marka xoolahooda iyo beerahooda dalaga qubkii kala soo baxay unbay heestaan marka eh, waxaa isa soo gudbayaan doomankoodii baa isaga xidhan raashinkii bay ku daabulanayaan hubkii iyo ciidamadii bay kala soo degayaan kaymihii bay kusoo ay kusoo aruurayaan marka taasaa sabab waa ah in maalmo badan ay meesha ku jiraan oo nimanka lagu barbaarinayo meesha dawladana de waa ka warqabtaa oo la fari maayo iyagaa og xaaladeeda siday tahay meeshaan waayahay idinku marka mala wadaagteen dawladda iyo sidoo kale maamulka hirshabelle eh, maadaama aad u aragtiin arrimahaas inay tahay eh, caqabad koor gudban howlgalka ka soconaya eh, gobolada waa u sheegnay maro badanaan midiya umarsiinay sidoo kale waa u sheegnay qaar aan hayno nambaradooda xaaladda sida ay tahay dowladda waxaan u cadeynay oo u sarbeegnay Eh, anagu haddii aan ciidan deegaan ahaan aan nahay cidda antuunka ka qabno iyo cidda waajibka meeshaan dowladnimada raba inay ka qaadato marka dowladuna ay jawaabo cadcad inay ka daaso ayagaa looga baahan yahay anaka dowladda soomaaliyeed hadda kolley eh, hadii khawaarija lala dagaalamaayo dagaalkan guud ahaan dalka looga saaray waxaa suluucda ugu way qaatay waa ciidan deegaan oo qaybta ay ku jiraan iyo meesha ay maraan dadka yaqaanaan waa anaga marka sidaa daraaddeed dawladdu eh, wijigii horo guushii iyo deegaanada fara badan oo laga saaray ee gobolada dhexe garabka ugu wey inkastoo iyaduna ay garab nasiinaysay siinaysay oo garabka ugu weynba iyaduna siinaysay oo dhaawacyadii qaadaysay nasaastiina ayna siinayday anunkuna si daacada baan u dagaalamayna haddana kulley daacadii baan u dagaalamaynaa laakiin waxay isdabulmarin baa jirta dawladduna waa og tahayo daanadii lasoo dhiibaayo raggii waktigii wareegii koobaad ama wejigii hore soo dhiibaya ragaan ahayn baa hadda kolley Ah, anaka nal naloo soo mariya marka caqabada ugu weynana haysata waxaan ila haysataa hogaankii ciidan iyo ciddii soo wareejinaysa ee dawladda usoo dhiibayday oo sida rabaan u bixinayn dawladda soomaaliyeed baaqan u diraayo waxay tahay dadka ku dhaqan ee eh, shabeelada dhexe ama guud ahaan gobolada dhexe anigoo ku hadlayo afka macawisleyda eh, gobolada dhexe ama eh, shabeelada dhexe dawladda soomaaliyeed baaqaan u dirayo wuxuu yahay dawladda soomaaliyeed haday dagaalka khawaarijta ay daacad ka tahay sidii wareegii horeba aan ka arkaynay oo dhaawacyada anaga ay u qaadayda u daabulayda haday dhab ka tahay eh, dadka eh, dowlada kamid ah kolley hadda aan tuhunsannahay halka meesha aan kasoo hadlayo waa meel la yidhahda afarta tuulo marka awaaristuna meesha ay kusoo noqnoqonayso waa mahaas marka dadka ushuqsoo daleelinaya dawladda waa garanaysaa eh, hadii ay rabto inay dalkan xoroobo dawladda soomaaliyeed haddaan meesha la yidhaahdo eedaoydka jendilow ee kaynta ah iyo guud ahaan diinka webiga aan xaalada loo keenin guud ahaan howlgalka soomaaliya ka soconaya waxaa cad inuu fashilmi doono marka dawladda waxaan ugu baaqaa si degdega ah inaysan eh, u dhayalsan oy arintaas uga qabato kaasi wuxuu ahaa cabdiweli cabdulaahi oo kamid ah hogaanka ciidanka deegaanka ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa maalmihii u dambeeyey waxaa laga digayay in magaalada muqdisho isoo kale gobolada dalka intiisa kale ay kusoo wajahan tahay duufaanta elino iyo sidoo kale daadad xoog badan kuwaas oo laga cabsi qabinay saameyn ay ku yeeshaan guud ahaan dalka gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan jimcaali ayaa ka warbixiyey u diyaargarowga saadaasha cimilada ee elino isagoo kormeer ku tagay goobaha biyo magaalada tan soddonka bisha sagaalaad oo shalay talo ku ekayd duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu magacaabay guddi ka howlgalayo roobka deerta ah iyo dabaylaha aliina eh, nagu soo fooda leh ilaahay subxana wataala hay naga hayo eh, gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo wuxuu magacaabay guddigaasi oo ka kooban toddoba xubnood kaas oo aniga aan u ahay gudoomiyaha gudiga eh, guddiga isla maanta uu shaqo bilaabay wuxuu isugu yimaaday kulankoodii ugu horeeyey waxayna ku lafugureen howlaha baaxadda leh ee horyaala kuwaas oo si emergency ah loo doonayo in loogu howlgalo ehm, sidaa daraaddeed waxaan durbadiiba isla qaadanay eh, aniga iyo guddiga in aan ku bixino kormeer dhammaan eh, waraha biyoqabadka ee gobolka banaadir eh, kuwaasoo runtii aan u kurgalnay xaaladaha dhabta ah ee hadda ay ku sugan yihiin ehm, waxaa inoo soo baxday ehm, in ay muhiim tahay in la sameeyo biyodhaamin degdeg ah isla markaasina ay waajib tahay in meelaha qaarkood lagu sameeyo faarabixin kormeerkaasi runtii wuxuu qaatay saacado oo aan runtii ku qaadanay degmooyinka xamarweyne boondheere wardhigley waaberi degmada hodan guud ahaana runtii waxaan kusoo marnay socod dheer annagoo runtii la kulannay maamulada degmooyinkaasi kana dhegaysanay warbixino la xiriiro xaaladaha ay ku sugan yihiin warahaasi in allahu tacaala waxaan samayn doonaa wixii biritooda ka bilowdo inaan bilowno biyodhaaminta iyo faarabixin deg deg ah inaan ku samayno waraha qaarkood oo runtii aan u diyaarinayno haddii roobabku ay yimaadaan inay biyaha celiyaan xaaladda runtii laga baqayo waa xaalad runtii halisteeda la waaye isla markaasina ah xaalad qaran waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ku nool gobolka banaadir in ay si mug leh ugu qayb qaataan howlaha looga hortegayo roobabka deyrta ah iyo arinkan dabaylaha alina oo ayadana runtii culayskeeda wadata mashaakilkaasi oo dhan eh, waxa uu ka imaanayaa yani acmaal inaga aan runtii gacmahayna ku samaysanay taas oo runtii u baahan allah subxaana wa tacaala inaan barino kagana toobo keenno dunuubtii aan galnay maxaa yeeley macaasi fara badan yaa ka dhacday waddankan taasoo runtii dunuubteeda allah subxana wa tacaala ciqaaba xaggiisa ah ay khatar u tahay inay ka timaado waxaan rabaa dadku inay soo baxaano culimmada soomaaliyed waxaan u baaqayaa meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo wasaaradda diinta awqaafta in ay sameeyaan wacyigelin joogto ah dadkana lagu hogaamiyo allabariga allabariga in lagu hogaamiyo rabulciza aan talada saarano waxaad arkaysaan dabaylaha alina wadamada hadda ay ku dhufteen in ay ka geysteen dhibaatooyin aad u xoog badan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed isugu jirto annagana maanta runtii duruufteenna waad arkaysaan waa mid liidato awooddaasina ma lihin ilaa awoodda allah subxaana wa tacaala inaan macin badna mooyaane oo dunuubta runtii aan galnayna aan allah subxa taala ugu tooba keenno sidoo kale inta shacabka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan isna cafiyaan shirkadaha dhismooyinka ka howlgala ee gobolka banaadir ayagana runtii waxaan ugu baaqaynaa in ay si deg deg ah ugu diyaargaroobaan dabaylahaas roobabka la filayo in dhowaan ay ka dhacaano gobolka banaadir ilaahi subxana wa tacaala ha inaga yasiree iskaashigu waa laazim kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan jimcaale oo ka warbixinaya diyaargarowga saadaasha cimilada ee elino gebigebi waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war maanay ninkii cadowga kala gaabiyee gooyay xididkiisa ama guluf ku qaadiya dagaal looga helay guusha iyo kii gargaarka u noqdee siiyey garab buuxa soomaalidu inay kala garteen goortan la ogaaye qof walbaa garaadkiisa hadalgabayna waa kii war wejiga labaad mar hor aan baloog saarnay war mahabarshiishaa dhimatay war shabaabo heesay waxay yidhaahdeen hurdi weyno hadhsan weyne xagga xasan shiikhna oga haraya xabaasha waar waxaa kaloo la yidhi soocon weyno joogsan weyne aaminee xaggee muusow noo raraysaa warwalikaalenay fidhiya wayney ka hawayney nafta garenow fiiriyaase war waxaa kaloo la yidhi wanku kugu daalle xagga deniyow noo diraysaa war waxaa kaloo la yidhi hari waayo joogsan waaye xaggee qoorqoor loo sitaayey war waxaa kaloo la yidhi axmed joogto tagi weyseeg goorma jubbaland aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi cali eh. jawheer fadhi maahe gormaad eh. hiiraan xalli haysaa war kalamaanay war ma haysiine eh. guugal wuu sana jirsaday adduunkan waxaa la isweydiinayaa su'aalihii ugu yaa badnaa ee ay dadku weyddiiyeen waxaase ugu sii yaabadnayd sanadkan la soo dhaafay kuwii la weydiiyey waxaana ka mid ahay sideen uga badbaadi karnaa duqaymaha diyaaradaha halkay soo marayaan hubanta macawiisle iyo ciidamada madaxweynuhu goormuu ka laabanaya dhuusamareeb ceelbuur ilaa goormayn sii joogi doonnaa mustaqbalka bu'aala xagow ku dambay doonaa waxaase jiray su'aalahaasi qaybtood oo cabsi cabsi loo arkay waxaana ka mid ah amiirka lacalla haddii la qabto muxuu sheegi doonaa xarakada shabaab haddii soomaaliya laga saaro intay ugu fududoo ku noolaan karaan raggii qaraxyada loo diyaariyey haddii qalab loo waayo siday wax u dili karaan iyo su'aasha ugu dambayso ahayd madaxda xarakada midkii la qabta muxuu la kulmi doonaa musow goglaha maxay u weydii waayeen kuwii muslimiinta masaajida ku laaya caaqira halkay ku dambaynayaan waardalabo goblaha xaggaa laga galaa war xarakadu waxay war dhammeeyeen markii ay dhaheen hurdi weyn oo harsa weyne xagge xasanow ku haraysa madawiina weliba erey inta joogtaan arligeenna hubka dhiga oo haysalaagina haddii kale hooy wayshelayna aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi dagaalkiyo dardaargaala dad baasgadaalka adabciyan dagaalkiyo dardaargaala dad baasgadaalka adabciyan cabdullow waxaan ku soo xasuusta dadka baasoo dagaalka gadaal ka dabcinaye macawislaydii ceeldheer ka soo baxday waxay ku eedeeyeen inay sabab u ahaayeen xildhibaan xusul iyo xildhibaan yaasiin faray shiryo badan oy tiriyeenna waxaa ka mid ahay xusul iyo xildhibaan farey miyaa ku xirmay xaaji roog war bulshadaan dharanayso cadowga maa la banneeyo haddaan bayd ku idhaahdo cadow sii burburaayoon wax u soo badanaynin oo godad ay barraxdeen iyo booraankuugu gasaysan barya la sugaayoo adigoo birta saarin boorka aad kicinaysiyo bootadaadiiyo dhaarta baqadaada darteed bartaas uu ku go'doomay baahi wuugu dhintaa baxsan maayo ileene waar weynay nimanka ma iska daynaysanaan dinga kaxayne <laughs> deexaayo jilil ankisheeniya markii horeba biyaayi maane waxaa la yidhi shaqooyin badanoo soomaaliya caan ka ahay waa burburan ilaa shaqo maahane halka shaqay soo hartay waan idiin sheegi doonaa inta buburtay ee wax lagu helayn haddaan idiin sheego naxli disayner qabyaala driver qarax meker laaluush beyer kalageyn editor ben reporter iskudir rayter mashruu teker tuhum believer soomaaliya ataker bulsho divider suldaan nominator colaad cambayner bob collector dacaayad deliver wanaag refuser danyar killer jago luuker kobser ganacsi kolabser qaran karashar xasarad balower iyo isniidaamin dairector waa cabdikuusa waxaad ka tagtay wadaniyad baanbaana warwarkaa ku soo boodina halka shaqee hartay waa xoraynta dalka qof kastana waa u furan oo shahaado iyo shuruudo adag iyo rekomendation uma baahna miya ubow xildhibaan dambiina lagama rabo miya xitaa barbosa laguma weydiinayo war foomti barfoyf ama lagu qaybinaya cabdikuusaw nacamleey remover maynka dar wayti aryamadeeyow anaa ku daraahe arrimuhu ah ahaan eh. ma ahaasey ahaa jireen eh. arrimuhu ahya maahan ma ahaasey ahaa jireen warbow dagaalka waa lagu wada jiraaye iyagaa iswaalow waan toobi waaye shabaabkii war galay iyo weerar joogtaah waana lagu wadayaa ilaa warasadoodiiyo waaweynka loo tago waana looma kala hadha hayay ka soo kacay hayay hayaay shabaabkiiow hayay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo buuxsan dadkiisa markuu jeedshay jeclaa jabka maxaa la jeclaa jabka jidhiyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka maxaa la jeclaa jabka